الحمد لله الغفور الودود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود أما بعد إن شاء الله تعالى waxaynu soo jeedinaynaa kelimo kooban oo ku saabsan ramadaanka iyo axkaamtiisa waxaa caado inoo ahayd ramadaanka horaantiisa ama intuusan gelinba in kelimo baraarujin ah ama isxusuusina axkaamta ramadaan la isxusuusinaya aynu jeedinno intaan ramadaanku gelin jaanis waynu u weynay marka ramadaanoo maanta laba ah ayay noqotay inaan kelimadaasi jeedinno qodobo kooban maadaama dumarku iska hawlo badan yihiin afuro iyo hawlo badanna jiraan qodobo kooban baan jeclahay hadalkaa inaan ku soo ururiyo marka koobaad waxaynu ka bilaabaynaa inaan wax ka shanqarino ka tilmaanno ramadaanka iyo fadaaishiisa sawmka iyo fadaaishiisa soomku waa cibaado barako badan oo khayr badan alliya rasuulkiisuna ammaaneen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi asawmu junnatun yastajinnu biha alcabdu min annaar soomku waa gaashaan addoonka muslimka ah uu naarta iska xijiyo iskaga dhigo yacnii cadaabka iyo naarta iyo ciqaabta alleh ah subxaanahu wa tacaala waxyaabaha la yska xijiya layskaga dhiga lagaga badbaado sida gaashaanka waranka iyo qalabka waxdila loogu dhigo ayaa naarta la yska xijiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa soomkeenna iyo cibaadaadkeennaba inuu nooga dhigo kuwa naarta naga badbaadiya oo naga xdifaaca waxaa nabigu ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu odhan jiray ruuxa muslimka ee sooman afkiisa luunka saaranee gaajadu iyo haraadka iyo oonka uu keenayo ayaa ilaahay agtiisa ka idgoon oo ka caraf badan min riixilmisk ruuxa muslimkaee sooman laba farxo ayuu nabigu leeyahay buu idhi laba goorba aad u farxaa markuu afurahayo ee qoraxdu dhacdo maantoo dhan buu soo soomanaa cibaadadii iyo waajibkii uu ilaahay dartii u gutay iyo hawaabkii iyo khayrkii buu ku farxahaya markuu ilaahay subxaanah wa tacaala aakhare la kulmo oo ilaahay hawaabkiisi iyo xasanaadkiisi iyo ajirka u helana waa farxaya wa farxatun cinda liqaa'i rabbihi nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam qur'aanka iyo soomku inay maalinka qiyaamo shafeeco qaadi doonaan oy u shafeecahayaan ruuxii muslimka ee soomi jiray ama qur-aanka akhriyi jiray nabigu wuxuu yidhi shafaacada soomka iyo qur-aankana waa la aqbalio la celin mahayo o ilaahay radin mahayo nabigu mar kale wuxuu ina ruuxii bisha ramadaan sooma alla rumayn iyo ajir doonidna u sooma dembigiisi horaa la dhaafaa oo ilaahay subxaanah wa tacaala dembigiisibuu dhaafaa xusuubanuhu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ramadaanku markuu galo albaabada jannada in la furo riwaayo kale albaabada naxariistiiyo raxmadda la furaa waxaa la xidhxidhaa oo la qufulaa ama la qataara albaabada naarta waxaa la jeebeeyaa oo la silsiladayaa shayaadiinta kuwooda hoggaanada ah ee madaxda ah wuxuu suubanuhu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam habeen walba oo bisha ramadaan ka mid ah addoommihiisa qaybo ka mida naarta in laga xoreeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ee soomanaynu ka mid nahay kuwa naarta lagu xoreeya habeenaha ramadaan allah naga midooga nagu daro wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu tibaaxayay fadaa'isha ramadaan uu leeyahay habeen walboo ramadaan iyo maalin walboo ramadaan ruux kastoo muslima inuu leeyahay dacwo laga aqbalahayo maalin walba iyo habeen walbo bisha ramadaan waxaa ku jira oo ruuxa muslimka ilaahay xaq u siiyey duco iyo baryo hadduu la yimaada laga aqbalayo ruux walba marka waxaa laga rabaa in bisha ramadaan uu aad u ducaysto ilaahay aad u baryo muslimiinta u duceeyo waynu dhibannahay meelo badan baynu ka dhibannahay dhibaatooyin badan baa jira ahalkii ubadkii carruurtii muslimiintii qadaayaadkoodii arrimihii qarameed dalkeenni iyo dunyaba waynu burburay iyo diin ahaanba marka waxaa la doonayaa jaaniska ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyey iyo shaaricuba in laga faa'iidaysto ducada iyo baryada aad loo badiyo inahaasi qodobaha kooban aynu kaga gaabsanno fadaa'isha ramadaan iyo soom uu leeyahay waxaynu u gudbaynaa soom maxaa la yidhaahdaa culummada muslimiintu soom waxay u yaqaanaan in laga afhaysto waxyaabaha soomka buriya min طuluuci اlfajri الsaadiqi ilaa guruubi الshamsi biniyati الtaqarubi ilى اllahi subxaanaه wa tacaala soomku waxaa weeye waxyaabaha soonka jabiya ee buriya inaad iska ilaaliso laga bilaabo oogta labaad ee fajarka ilaa ay cadceedu dhacdo adoo u sooman oo howlaha iskaga ilaalinaya allow dhowaasho iyo cibaadadoonid soomka laguu sheegahayo waa intaa ee sharciga ah soomka luqawiga hadda tacriifkiisu wakhti badan ku bixin mayno soomku aqsaam iyo qaybo kala duwan buu leeyahay waxaa loo qaybshaa soom waajib ah iyo soon sunno ah soonka waajibkaa ah saddex buu u qaybsamaa ka ina khuseeyana weeye soon wakhti ku xidhan oo waajibun lizamaani la yidhaahdo waana soonka ramadaan soonka labaad waa soom u waajiba licillatin iyo sabab sabab iyo cilaa keena asoo wakhti kuma xidhno waa soomka kafaaraadka kafaaratu اlqatliga iyo kafaaratu اdihaar iyo wixii la halmaala iyo soomka qadaha ah qadihii lagugu yeesheed la imanayso wakhti gooni a ah ma laha laakiin inaad la timaadaa lagaa rabaa soonka labaadi saddexaad cafwan waa soonka ruuxa muslimka asaguu isku waajibiyo asagu is ee nadarka ama shardiga ama sharadka dadka qaarka u yaqaanaan soonka marka saddexdaa qaybood buu noqdaa waajibka ah guud ahaanna labu u qaybsamaa soon sunno ah oo iska khayrdoon iyo cibaado badsi ah iyo soon waajibo markaa ku saaran oo lagaa rabo inaad la timaado xukumka soomka haddaynu u gudubno soonka ramadaan waa waajib kitaabka ilaahay baa waajib yeelay sunnada nebi maxamed baa waajib yeeshay ijmaaca oo dhan baa halkaa maray yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الsiyaam kama kutiba clى اladiina min qablikum lacalakum tattaquun faman shahida minkum الshahra falyasum xadiidkii ibnu cumar iyo khayrkii aad garanaysaan bunya alislaamu calaa khams islaamka shan tiir baa lagu dhisay nebigu markuu tiriye wuxuu ku daray soonka ramadaan xukumkiisu marka waa shay waajibah oo farada oo ilaahay addoommihiisa uu saaray kitaabka iyo sunnada nebi maxamed iyo ijmaaca muslimiinta hawsha qaada dhigay rutbadiisi iyo darajadiisuu shareecada kaga jiriya islaamka diinta islaamka marka loo gudbo waxaynu leenahay soomku waa axadu arkaan اlislaam islaamta islaamka arkaantiisa shanta ah mid ka mida weeye ruuxii inkira inuu soomku waajib yahay ama farad yaho ilaahay addoommada saaray inuu gaal yahay uusan muslim ahayn bay muslimiintu isku raaceen muranna ma laha waxay selafku isku khilaafeen ruuxii asagoo soomi kara soomka kas ooga taga sida dhallinyarada badan ka dhaca rag iyo dumarba soomkii adoo soomi kara oon wax dhiba qabin ayaad ka tagtay selafku waxay isku khilaafeen ruuxa ma gaalba mise waa muslim ruuxii inkira inuu soomku waajib yahay asagu waa gaaloo muran ma laha ka laga hadlahayo ee khilaafku ku jira waxaa weeye adoo soomi kara haddaad iska raashiimato iska cunto cunto sida dhallinyaradeenu in badan oo ka mida ay sameeyaan jamaaca min asalaf waxay ku tageen ruuxa inuusan muslim ahayn oo uu gaaloobahayo sida ruuxa salaada ka tagoo kale ciyadan bilah taa marka waxay keenaysaa dhallinteenna iyo rag iyo dumarba in lagu caraabiyo oo lagula dagaalamo oo dadaal dheeraada lagu bixiyo inaysan soonka ka tagin meella la saaroo lagu ogaado soonku yuu ku waajibaa soonku wuxuu ku waajibaa ruux muslim ah ru'oo baa caaqil oon waallayn oo maankii miirka aan laga gelin baaliqoo ilmo sabi oo yar aan ahayn saxiixoo fayow oon markaa bukin aan jiranayn muqiima oo negi oon musaafir ahayn dumarka marka la soo garo waxaa lagu daraa waxaa kaloo uu ku waajibaa haweenooda waa inay daahiro tahay oon xayd iyo nifaas midna aysan qabin dhiigdhalmeed iyo dhiigga caadadaha midnaba waa inay daahir ka tahay haddii la yidhi ruux muslimu ku waajibaa gaaladu soonka iyagu waajib kuma aha bimacnaa ka asixi mahayo ilaa iimaan la yimaada gaalka ama gaal asli ahoo weligiiba diinka islaamka aan soo gelin ha noqdo ama mid islaan ahaan jiroo diinteenna ka baxay ha noqdo ciyaadan billaah haddii la yidhi caaqil buu ku waajibaa ruuxa majnuunka ah ee maankiiyo miirka laga galay soonku kuma waajibo muqmaa calayhiga asagun la miir daboole maalinka intuu dhaco haddana berri oo kale iska kacaaya laakiin maalinkaasoo dhanba suuxsanaanaya ruuxa nooca asaguna soonkii ka asixi maayo haddii la yidhi baaliq ilmaha sabiga ah soonku kuma waajiba laakiin waa ka asaxaya hadduu soomo ilmaha sabiga ee mumayiska ah ee wax kala garanaya in soonka la baro oo lagu layliyo oo lagu caraabiyo waa dhaqankii salafka iyo hadyigooda waana fiican tahay suu ilmuhu u lalyamo rabaayadii nin carbisanoo hadhow markuu qaan gaadha soomi karaa uu noqdo haddii la ruux nagi baa oo marka aan musaafir ayn baa soonku ku waajibaana musaafirkii baa baxay gabadha xaa'idada ama nufasana soon ayadna ku waajibi maayo hadhow soonku markuu dhammaado ayaa qada laga rabaa soomka arkaamtiisa tiirarkuu soonka ku taagan yahay markaynu soomayno tiirar dhowruu ku taagan yahay marka la soo ururiyana waxaa weeye anniya waa inaad niyooto ood qalbiga ku qabato berrita inaad soomayso wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu اddiina xunafaa wayuqiimu الsalaaة inama alacmaalu biاnniyaat man lam yujamic الsiyaama qabla اlfajri falaa siyaama lah sida raajixa ana waxaa weeye habeen walba waxaa lagaa rabaa niya mustaqiloo maalinka inaad soonto ah sidaasaa xoog badan habeen walba waa inaad niyo ku seexato ood ku suxuurato ood ku soo kacdo inaad berri soomaysa ah maalin walba gooni ahaan baa lagaga rabaa niyadiisii waxaana tusahaya maalin walba gooni bay u fasahaday u burtaa ramadaankii maalmo ka mid a ah haddii aad wax soonkii jabiya la timaado oo soonka buriya maalin walba iskiiyo goonidiibuu u burahayaa maalmihii kala kaa galaafan mahayo kaa salfan maayo sidoo kale marka maalin walba cibaado gooni ah weye niyo goonay u baahan tahay sidaana waa madhabka imaamu shaafici iyo xanafiyada weeye iyo riwaaya can axmed maalig iyo riwaaya can axmed waxay leeyihiin bisha ramadaan kowgeeda ilaa soddonkeeda hal mar baad niyoon kartaa ood qalbiga ku qaban kartaa adugu rugniga koowaad ee soomku ama ramadaan waa inaad niyooto habeenka aad niyooto sida raajixa ah rugniga labaad waa inaad iska ilaaliso waxyaabaha soonka buriya ama jabiya waxyaabaha soonka jabiya waxaa ka mida niyadii inaad buriso adoo maalinkii sooman haddaad go'aansato inaad afurto soonkii waa burahaya adoon biyo ka banin oon muxuu ahay raashin ka banin ama galmo aan ku dhicin ama dhiig midna uusan kaa imanin haddaad niyaysato inaad afurto naqdu niya la yidhahdaa soonka waa ku jabahaya waxyaabaha soonka jabiyahada waynu gaari doonnaaye arkaantay hadda aynu ka hadlaynaa rugniga koobaad waa in ya-a timaado rugniga labaad waa inaad ka ilaaliso soonkaada ka dhowrto waxyaabaha buriye ee jabiya <clears throat> laga bilaabo oogta labaad ee fajarka ilaa qoraxdu ay ka dhacayso haddii nisyaan iyo muxuu ahaaye halmaan awgii aad wax cunto ama aad wax cabto soonkii asagu jabi mahayo haddii adoo moodayo qoraxdu inay dhacda aad afurto kadibna ay qoraxda oo aan weli dhicin aad aragto ama aad suxuurato adoo moodaya habeenkii inuu dhiman yahay kadibna salaadda inay dilaacda aad ogaato soonkaas maalinkaasi waad soomi lana soo qadayn mahayo sida raajixa ah walaysa calaykum janaaxun fiima akhta'tum bih walaakin maa tacamadat quluubukum iyo xadiidkii asmaa fii saxiixi اlbukhaari iyo aharkii zayd ibni wahab cinda bn abi shayba wakhayrihi baa u daliil ah arkaantiisu waa intaas in la iska ilaaliyo waxyaabaha soonka jebiya laga bilaabo oogta waa beri markay dilaacdo ilaa ay qoraxdu ka dhacayso niyana lagu soomanaado labada ruknibaa asal u ah soonka arkaantiisa waxyaabaha soonka jebiya galmadaa soonka jebisa haddii galma ay dhacdo ruux muslimka muslimkaah oo sooma rag iyo dumarba soomkii waa ka jabahaya waxaana laga rabaa maalinka inay soo qadeeyaan waxaa kaloo laga rabaa kafaara gud wax la yidhaahdo oo ruux muslima addoona inay la xoreeyo ah haddii la waayana in laba bilood oo xidhiidha ah la soomo ah haddii la kari waayana lixdan miskiin la qoodiyo ah waxaa kale soonka jabiya waxaa ka mida ah cabbitaanka iyo cunitaanka kaska ah oo weliba afka iyo dibnaha laga qaato waxaa kaloo lamida waxyaabaha irbadaha iyo faleembooyinka ruuxa ee dheefiye ee quudiye ee kaaga filaada cunto iyo raashiin iyo cabitaanba kaaga filaada siday culummada qaarkood sheegahayaan oy marahayaan waxaun laisku waafaqsan yahay waa cunitaan iyo cabitaan can ariiqi ilfami ka yimaada qodobka labaad saddexaad ee soonka jebiya waa matagga kaskaaga aad iskaga keento hadduu ku soo dhaafo oo adoon iska dhaagayna ku soo dhaafo marka ayadaa soonkii jabi mahayo laakiin haddaad iska keento soonkii waa jabahaya xadiidkii abi hurayra u daliil ah man daracahu اlqay'u wahuwa saa'imun falaysa calayhi qaضاء waman istaqa'a falyaqdi ijmaac اlculamaa baa qadyada la soo guuriyay ibnu mundir baana soo guuriyay xadiidka abu hurayra iyo ijmaacaasba waxay tilmaamahayaan in matagu uu soonka jabiya haddaad kaskaga keento kaskeenidda waxaa ka mid ah inaad daawato dhowrto wax lagu yaqsoodo ama lagu lalaboodo oo ruux mata ka keena inaad adugu kabato ama aad ursato waxyaabaha dadka ka matajiya waxaasoo dhan baa ka mida ah, waa inaadan wax sababa adugu ku lahayn oo iskii uu kuu maago hadduu iskii kuu soo dhaafo soonkii kaa jabi maayo haddii laakiin aad iska keento soonkaadii khatartaas yaa ku imanaysa waxyaabaha soonka jabiya waxaa ka mid a ah xaydka iyo nifaaska dhiigdhaalmeedka iyo caadada dumarku ay helaan xadiidka caaishana uu daliila fi saxiix wa fi sunan iyo ijmacu ahli اlcilm waxaa ka mid ah waxyaabaha soonka jebiya culummada badankood siday marahayaan istimnaaga in biyaha gacanta layskaga keeno rag iyo dumarba a'immada afarta ayagu sidaasay qabaan wadaaddaha qaarkoodna waxay leeyihin soonka ma jebiyo oo waxaan soonku kuma jabo waxaynu tilmaamaynaa aduu afartaa qodob baa u waaweyn galmada cunitaan iyo cabbitaan matakasaad kaga keento iyo xayd iyo nifaas ayaa soonka jabiya istimnuhuna waa masala khilaaf culus ka taagan yahay weeye aimada laakiin afartu inuu jebinhaya ayay qabaan waxaynu u gudbaynaa wax ka tilmaamaynaa waxyaabaha soonka aan jebinin oo dadka qaarkood ay ku khaldamaan oo soonkooda ay u qaataan inuu ku jabahayo waxyaabaha waxaa ka mid a dhunkashada waxaa ka mid a mucaanaqada ama mubaasharada mubaasharadu xaaskiisii ninku la baashalo ama taataabto ama uu dhunkado ama muxuu ahaayey qaarka la isgeliyo soonku kuma jabo haddii mubaasharo ay dhacdo medidu marka ay timaaddo soonku inuusan jabaynin baa xoog badan waana madhab ashaaficiya walxanafiya ibnu temiyana waa doortaa adoo janaabo qaba hadduu waagu kuu baryo laakiin janaabadu ee aad ay kaa go'day oo eh, intaan waagu baryen ka hor hawshu ay ahayd intaan waagu baryen ka hor hawshu hadday ahayd waxaa weeye oo laakiin waagu kuu baryo wax dhiba ma laho markaasaad qabaysanaysaa gabadha muslimadda ah haddii xaydku uu ka go'o waaga eh, berigiisa ka hor dhib ma laha salaadu subax bay qabaysan soonkiina waa u jiraa bimacnaa adoo janaabo qaba ama xayd qaba ama nifaas qaba hadduu waagu kuu baryo waxaa weyaan ma soomi kartid laakiin fajarka horti hadduu waxaasi kaa go'o laakiin adoo weli qabaysan waagu kaa baryo waad qabaysan saasaad ku soomaysaa insha allahu tacaala waxyaabaha soonka aan jaminin waxaa ka mid ah indhakuulashada waxaan kaloon jabinin dhagaha waxyaabaha layskaga tifqiyo sanka iyo dhagaha iyo waxyaabaha daawooyinka laga qaato ee xuqanka loo yaqaano ama qataraadka la yidhaahdo soonku kuma jabo samboostooyinka dumarku ay qaataan irbadaha la qaato ee dumarka ama dadka simaha laga qaato ama gacmaha iyo xididaha iyo laga qaato meeshuu dooniba ha lagaa siiyo waxyaabaha irbadahaee daawooyinka ah soonku kuma jabo waxaan soonku ku jabaynin inaad maydhatood qabaysato soonku kuma jabo inaad luqluqato ama aad sandaarsato laakiin sandaarsiga luqluqashada inaad aad iyo aad ugu xeldheeraato ma wanaagsano wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima waxyaabaha soonka aan jebinin waxaa ka mid a ah xijaamada in la istoobo ama la isdalaandalo way bannaan tahay axaadiidta ku timid ee tilmaamaysa in soonku ku jabahayana waa axaadiid mansuukha sida loo badan yahay waxyaabaha soonka aan jebinin waxaa ka mid a ah waxyaabaha udgoon ama carfaya in la urursado ama sanka la saaro soonku kuma jabo inaad candhuuftada laqdo ama xaakadaada waxyaabaha aan la iska ilaalin karin ee ruuxu is iska dhowri karinna soonku kuma jabo sida habaaska iyo fidhada wadooyinka markaad marayso gabdhuhu markay burka iyo hawlahaasi shaqshaqahayaan habaaska iyo fidhada ka soo duulaysa ee markaa afkooda gelaysa ee suxuurta aad xalay cunta ama afurkiiba ilkahaada wixii ku hadhay ee markaa soo raaca candhuuftaada aad laqdo waxyaabaha noocaasa soonku kuma jabo wax la iska ilaalin karana ma aha waxaa bannaan oo ku jabaynin raashiinka in la dhadhamiyo gabdhahu afurkay karinaya hadday dhadhanshaan oo carabka saaraan wax culaysa ama dhiba ma laha carruurtii yararkaa ah ee aan soomanayn haddii raashinka qaarkii loo roogo oo markaa layska tufa dhacaanka ayagana la siiyo sida hilibka adagoo kale ama loo calaliyo wax dhiba ma laha xanjada in la ruugo culamo badan baa fasaxay laakiin waa inaan dhacaankeeda la laqin hadday dhacaan leedahay markaas waxyaabaha soonka uusan ku jabaynin waxaa ka mida ilkaha in layska bixiyo ama gowsaha la buuxiyo ama la qodo hadday markaa caafimaad ahaan loogu baahdo waa laakiin shardi inaada dhacaanka iyo dhiigga meeshaa ka imanaya aad iska ilaalisoodaan laqin oo afkaada uusan calooshaada uusan gaadhin waxyaabaha soonka aan jabinin waxaa ka mid a dhabar furanku soonku kuma jabo arrimahaasoo dhanba waa waxyaabo soonka aan jabinaynin haddii abreshin iyo aad gasho qalitaan soonku ku jabi mahay haddaan wax cunto iyo raashiina aan lagu siinin haddii caalsi iyo gaas adag aad qabto markaas raajo ama kaamero yar afkaada la geliyo xidhmaha iyo caloosha la geeyo wax dhiba ma laha gabdhaha dumarka xaamilaadka ama xanuun kalaba qaba haddii egfishin iyo wax noocaasa ah laga wiisiteeyo oo markaas eh, xubinka taranka wax la geliyo markaas soonkii jabi mahayo waxaan cunto ahayn ama aan raashiin ahayn oo hawlahaasa soonka kuma jabayo haddii caloosha nabar kaaga dhaco ama la duleeliyo soonka ku jabi maayo dadka neefta qabaa waxyaabana isku buufiyaan ee naqaska iskaga sii daayaan haddaan dhacaanka aysan laqinoo iska ilaaliyaan wax dhiba ma laha waxyaabahaasoo dhanba soonka kuma jabo waxaynu u gudbaynaa dadka ahlu rukhaska loo yaqaan ahlu dadka la yidhaahdo inay iska afuraan ay u bannaan tahay musaafirka kowka ah ruuxu hadduu musaafir ya oo socdaal uu ku jiro wuu iska so wuu soomi karaa waa u bannaan tahay inuu afurana waa u bannaan tahay safarka asaga ah safaraad ku soomi karta ha noqdo midaadan ku soomi karin ha noqdo marba haddaad musaafir tahay awood badan ba aad lahaatid aad aad karti inaad afurtee inaad soontee ruqsuu ilaahay ku siiye weeye faman kaana minkum mariidan aw calىa safarin faciddaة min ayaamin ukhar waa idiin bannaan tahay ruuxu hadduu musaafir yahay dadka ayagu safarka aan ka bixin sida qolyahan taraaglayeesha baabuurleyda ah ee had iyo goorba safarka aan ka musaafiriintaba iska ama diyaaradahaba kiciya muslimiinta ah ayaguna ruqsadaa weynayihin waana afurahayaan inay sum waa u bannaan tahay hadday safarka dhexdiisa ku afuraanna hadhow markay nagaadaan ayaa laga rabaa inay soo qadeeyaan dadka kale ee iyaguna ruksada leh waxaa weeye gabadha xaamilada ah xamliga ama ha yaraada ha weynaado intuu doona ha gaadho iyo gabadha ilmaha nuujinaysa ee iyaduna murdicada ilmaha nuujinaysa xaamiladu iyo murdicada ilmaha nuujinaysa waxaa u bannaan inay somaan oo isdhibaanna waa u bannaan tahay inay iska afuraanna waa u bannaan tahay xadiidkii anas baana ku yimid ina allaha wadaca can ilmusaafiri shatra الsalaa wa can اlxaamili wاlmurdici sawma ilaahay ruuxa musaafirka wuxuu ka dejiyey salaadihii afarayda ahaa barhkood kala barh buu ka dejiyey duhurkii afartaa labuu ka tukan casarkii afartaa labuu ka tukan ceshihii afarta ahaa labuu ka tukan oo ilaahay nis buu ka dejiyey gabadha xaamilada ah iyo gabadha ilmaha nuujinaysana ee umusha ana ayaadna ilaahay subxaanaه wa tacaala soonkii buu ka dejiyo waa ka riday alimaam eh, ibnu cumar iyo ibnu cabaas labadaa saxaabi xadiidku asagu daahirkiisu waxaa weeye gabadha xaamilada ah iyo gabadha ilmaha nuujinaysa umusha ah soomba laguma laha wax saaranba ma jiro ayaa xadiidka nebi maxamed ka muuqda laakiin labadaa saxaabi ayagu waxay odhan jireen fidyaa laga rabaa gabadha muslimadda ah ee xaamilada ah ama ilmaha nuujinaysa een soomin waxaa laga rabaa inay maalin walba fidyo bixiso kiilo raashiin ah ama ka badan ama mud kiilo raashiina ah, wax ka yar weeye nisfu saacin baa laga rabaa iyo ma ahe mud baa laga rabaa adugu kiilo ha la bixiyo labadaas saxaabi wax khilaafay ma jiro ijmaac sukuuti ayay masalada noqon kartaa haddii fuqada qaarkood hadalkooda la qabsado calaa yati xaal labadaa gabdhood ruksadaasay leeyihiin inay soomaan na xaq bay u leeyihiin hadday ilmaha u cabsadaan ama lafahoodaba ay u taladaran yihiin way iska afurahayaan kadibna soonkii fidyay bixinayaan maalin walba in lay saraaciyo fidyadaasoo hal maalin la bixiyo iyo in maalin walba gooni loo baxsho iyo in hal miskiin layskugu geeyo fidyada iyo kafaarada iyo in masaakiin dhowra la kala siiyo intu waa bannaan tahay ruuxa saddexaad ee asaguna ruqsada leh waa waayeelka E, lab iyo dhadigba rag iyo dumarba aan daiyo tabardarro awgeed la soomi karin waa yeel rag iyo dumarba da waayeelnimo iyo da iyo dacfi awgi aan la soomi karin asaguna fidyaa laga rabaa sida gabadhii xaamilada ahayd iyo murdacadii oo kaleba ruuxa afraad ee asagoon ruksada leh waxaa weeye mariidka ruuxa xanuunsan maradku hadde waa dhowr qaybood qandho yaroo ku qabata iyo hargab yaroo kugu dhaca iyo ilig ku xanuunahay iyo gaws iyo waxyaaba noocaasa soonka loo afuri mahayo maradkaasi cibro ma laha sida raajixa ah waa xanuun aadan soonka la xamili ama uu xanuunka kugu sii kordhayo ama aad dhib badan kala kulmayso ruuxaasi marka markuu caafimaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad siiyo ayuu soo soomahayaa oo laga rabaa inuu soo qadayo laga doonaya waxaa eh, kaloo eh, meeshaas soo gelaya ruuxa asagoo xanuunsan xanuun aan la rajayn inuu ka kaco sida dadka sonkorta qaba oo kale qaybo ka mid a ah, dadka kansarka qaba oo kale dhiigkarka aan lala soomi karin oo kale xanuunnaha ay adag tahay in laga kaco xagganna aan soonkii lala xamili karin ruuxa asagu ku jira ee xanuunkaa qaba ilaahay subxaana wa tacaala caafiye wuxuu la mid yahay waa eh, lab iyo dhadigba aan soonkii kari karin iyo xaamiladii murdacadiibuu la mid yahay fidyaa laga rabaa isaguo fidyo ayuu bixin laakiin ruuxa xanuunsan xanuun laga wacaalqaba inuu ka kaco xanuunsan wuu iska sugu markuu cafo amaado uu bogsado ee uu soo mxuu ahaaye duudsado ayuu soo qadaynayaa laakiin ruuxa xanuun xanuunsan aan laga wacaalqabin inuu ka kaco fidyo bixinayaa isla maalinkaaba ruuxa shanaad ee iskale khuruqsada waa gabadha xaaidada iyo nufasada ayagu soomba kuma waajiba sida raajixa ah kana asixi maayo dadka ayagu hadday isdhibaan aynu soo marray musaafirka iyo xaamilada iyo murdicada iyo waayeelka liitee taagta daran iyo ruuxa xanuunsan maradka zaa'idka ah iyo dadka noocaasa ah hadday isdhibaanoo istahbiibaan oo isoomaan soonkii waa ka asaxaya laakiin xaa'ido iyo gabadha dhigdhalmeedka qabta soonku ka asixi maayo wayna afurahayaan markuu soonku dhammaado dhiigga cudurdaalkaana meesha uu ka baxo ayay markaasi soo soomahayaan oo qadaynayaan waxaynu ku gebagabaynaynaa insha allahu tacaala kelimada kooban soonka aadaabtiisa qaybo ka mid ah aadaabta soomku waa badan tahay akhlaaq iyo aadaab iyo isluub ruuxa muslimka laga rabo inuu intuu soonku socdo ku tilmaanadaa jirta oo fara badan laakiin waxaynu ku koobayna dhowr qodob suxuurtaa ka mid ah aadaabta iyo akhlaaqda soonkeenna muslimiinta waxaa ka mid a ah inaynu suxuuranno si walba u xoog badan tahay oo soonku uusan kuu dhibaynin nayrobina iskaga qabowdahay una gaajo yar tahay waxaa laga rabaa kudayasho salafkii iyo nabi maxamed iyo sunnadii suubanaha in aad suxuurataan la doonayaa kaba biyaaba allaha ka dhigo in yaroo caanoodka bataba allah ka dhigo dhowr xaboo timiraba allah ka dhigo waxaa ka mida ah sunno iyo akhlaaqda soonka iyo adaabtiisu afurka in la dedejiyo mar hadday qoraxdu dhacdo oo la hubsado in la suu sugo ukaasni si fiicana qoraxda u dhacdee hawshu si fiican ha u gashay hawlaha looma baahno waa in la dedejiyo nabigu wuxuu odhan jiray laa yazaalu naasu bikhayrin maa cajalu اlfitra wa akharu suxuur waxaa ka mida aadaabtiisa alla kacabsiga in la laasimo bisha ramadaan waa bil barakaysan bilahana waxbay dheer tahay gooni bay u tilmaaman tahay waxaa la doonayaa ruuxa muslimka inuu sii labanlaaba alla kacabsigiisi is ilaaliyo is dhowro iskontaroolo haddii lagu xadgudbo uusan xadgudbin haddii la aflagaadayo uu gaabsado ruuxii kalena uu waaniyo marka mulaasamatu taqwa ayaa ruuxa muslimka ee saa'imka ah laga rabaa aadaabtiisa waxaa ka midoo lagu yaqaanaa ramadaan iyo soom lagu yaqaanaa in deeqda iyo waxbixinta la badiyo sadaqaadka iyo waxlabixinta labixidda qaraaba ka warqabidda masaakiinta iyo dadka tabaalaysan ahalka dhibanayaasha waa in laga warqabo ruuxii horaan sakhi ahaa ama deeqsi ah ee wax bixin jiray waxaa la doonayaa bisha ramadaan hawshaa inuu sii labanlaabo bishu inay wax kugu soo kordhiso cibaadadaadii camalkaadii waxbixintaadii sadaqadaadii ayaa la doonayaa suuban wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqadu iyo wax la bixidu waxay bakhtiisaa u demisaa cadhada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa adaabtiisa ka mida mudaarasat اlqur'aan qur-aanka akhrintiisa isumeerintiisa muraajacayntiisa in la dhuuxo oo la tadaburo oo la dhugto howlaha waa in la badiyo nabigu waa badin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a aadaabtiisa tajdiidu tawba towbada in la cusboonaysiiyo haddaad horaan ahayd oo toobadkeen ahayd hadda waxaa la doonayaa bil ramadaan baynu ku jiraaye in dib hawshaa loo cusboonaysiiyo dib hawshaa boodhka looga jafo ilaahay lusubihaan bihiyo rabbi la tuugo ilaahay subxaana wa tacaala dembidhaaf la weyddiisto nabigu wuxuu inoo sheegay in ilaahay subxaana wa tacaala uu amraya bisha ramadaan naadi ku dhawaaqo yidhahda yaa yaa yaa muxuu ah baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya ashari aqsir bisha ramadaan haddii la gaadho ilaahay subxaanahu wa addoon addoomihiisa ka midoo odhanaya waxaad ku dhawaaqdaa malaa'igun baa loo jeedaaye ruuxii shardoon ahaay oo hadda ka hor sharka ku dhaqmi jiro oo caasi ahaa ilaahay xadhiggiisi gooyou soo reebo ilaahay ka cabso xisho oo sariigo bil ramadaan baa lagu jiraaye ruuxii horaan khayrdoon ahaa waxaa la doonayaa in khayrkii uu badiyo labanlaabo alla ka cabsigii cibaadadii wax walba hawshaasi waxaa la doonayaa ruuxa muslimka ah inuu wax walba oo khaldanaa saxo wixii saxaana uu sii kordhiyo oo markuu ramadaan dhammaado uu xisaabtamo yidhaahdo maxaad qabatay bishan maxaad gelisay maxaad khayr ka shaqaysay dan walboo laga shaqeeyana waxaa u khayr badan danaha muslimiinta ee guud ee caamka ah inahaasaan marka ku koobi lahaa kelimada kooban ee noogu talagalay axkaamu ramadaan adaa billahi towfiiq wixii khayran sheegay ilaahay subxaanah wa tacala idinku anfaco wixii khata ama sharan sheegayna u qasdin anna allah ii dhaafo idinkuna ilaahay subxaanah wa tacala idinkuma aafeeyo adaa bilahi towfiiq